waatuu yiriyey maalkooda iyo xoolahooda ay ku mashquuli jireen anina kuntu alzamu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam lishibaci baطni yani calooshaydaa nebigaan uu daba socon jiray buuri yani taas waxay u tahay abu hurayra amaan oo nabiga alayh الsalaatu wasalaam aniga adduunyo kale dadka intay raadinayeen ma raadinayne waxaan raadinayay sida nabiga calayh salaatu salaam aan wax ugu barto qoladii gaalada mustashriqiinta ahay baa waxay dooneen abu hurayra ammaantiisa inay ceeb u bedelaan oo yidhaahdaan abu hurayra muslimba ma ahaynba ee nebiga waxaa asigaa markhaati ka noqday nebiga waxaan u dabakici jiray inuu waxaan ka cuno keli aan ka helo ee diin igama ahayn yani shuf markii la rabo inuu wax la dabagidiyo way iska sahlantah marka nebiga u markhaati kacay xadiidkii aada wada taqiinan bukhaariga bilaawgiisa ah nebiga markuu weydiiyey abu hurayra man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama nebigu wuxuu ihi su-aashaan wax i weydiiyey adiga hortaada ma arkin waa limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid ya abaa hurayra nebigaas saas ku ammaanay waxaa si aada soo gaarsiisaa ilaa uu ka gaaray inuu nebiga u bandhigto yidhi ilaahay rasuulkiisao maanta dhan waxaan kaa maqlay qaar baa iga fakanay ee marka maxaan sameeyaa buu yidhi markaasaa layidhi maradaada fidsa baa layidhaha fii saxiixi albukhaari maradii buu fidsaday nebigaa wax ugu tuuray waxaa layidhi isku laab maa nasiitu bacda dalika shay-an xafidtuhu min rasuuli illaahi buu marka shahaadaad oo abu hurayra uu haysta weeyaan mana aha taraajumta saxaabada iyo takalum fi lasaaniid inaan ku daro kitaabka ma rabo liannahu waktiga aan haysto iyo kitaabka dhammayntiisa maqsuudka imaamu shaafici un baan hadda ka wada laakiin maadaama eh, uu yiriyey imaamu shaafici wa abu hurayrata asanu waaxfadu man rawa alxadiida fi dahri ka munaasaba ahaan aan kugu sheegay ayib marka abu hurayra sidaas weeyaanoo takhasus xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marjic buu u ahaa ayib marka maxaa isla kulmay cubaadatu bnu saamit iyo maxaan ku ihahdaa eh, cuثmaan bnu cafaan abu hurayra iyo dadkii kaleo horey aanu soo marno abu saciid اlkhudri uu ka mid yahay kulli axaadiiaasay wariyeen markaasuu musanifku wuxuu ihi walamaa kaana markuu ahaaday xadiiثu اnayni laba xadiidkooda awlaa fi الظaahiri inuu ku wanaagsan yahay uu ku owleysan yahay bilxifdi ou kaga owlaysan yahay min xadiidi waaxidin hal nin xadiidkiis iyo laba ay wari xadiid ay laba wariyeen labada yaa awlaa bilxifdi wa bian yunfaa in laga anfiyana asaa ku owlaysan canhu can dalika alxadiid algalad gafka in lagu oo lagu xukmiyo hadday saas ahayd kaana xadiidu lakari dadkii badnaay xadiidkoodii aladii xadiidka huwa ashbahu ee u eg an yakuuna wlaa bilxifdi inuu yahay kii ku awlaysan in la xifdiyo min xadiidi man shaksi xadiidkiisa huwa axdatu minhu asiga ka yar wa kaana xadiidu khamsatin shan xadiidkooda yaa wlaa waxaa wanaagsan an yusaara ilayhi in loo ahaado la qaato min xadiidi waaxid marka hadda imaamu shaafici xadiidka hamsa buu ka soo qaatay binisbati lilasaaniid alatii wasalat ilayhi waay lakin alaxaadiid alatii tamnacu الriba ida kaana hunaaka ziyaadaة bayna الnawcayni hamsa way ka badan tahay boqolaal tobanaan way koray u dhaafayaan marka usaama xadiidkiisa oo weliba sariix aan aheene mantuuq iyo mafhuum kala ah iyo intaas isma keeni karaan buu yidhi xadiidka usaama hadda hadduu dhihi lahay laa riba fi fi ziyaada hadduu dhihi lahay waxaan dhihi lahayn waaba na sariixa laakiin xadiidka ribaa laa ribaa fi nasii'a mafhuumkiisa mafhuum iyo mantuuq hadday iska hor yimaadaan sida la ogyahay mantuuqa la hormariya ayadoo saas ahayd yaa mafhuumkiya waxaas khilaafay shan axaadiid oo sixaax ah sariix ahoo manduuqeedu khilaafay marka meel laga soo qaata ma jirto saas ayib marka markaan ku soo laabanno kalaamka ibnu cabaas ah hadda imaamu shaafici wuxuu ku yidhi xadiidkii wuxuu qaatay tarjiix dadka horta axaadiida usaamo xadiidka khilaafsan wuxuu ku yidhi xadiidka usaamo mar haddii la fiiriyo macnihiisa axaadiidtan kale waaba la haleelsii karaa dhibtaas maba lah laakiin cilada timid waxaa weeyaan dadkii ibn usaame ka wariyeen oo ibnu cabbaas iyo amfaashoodi yaa macno kale u qaateen haddii aan nidhaahdo qowlkii ibnu cabbaas saxaabi hadduu u yahay akaabiru saxaaba yaa ka owlaysan horta waa qayb xadiidkii usaamo keliga ahayna shan axaadiioo asiga lamidou khilaafay waa qayb kale haddiin muqaarano ku samaynana waxaan aragnay usaama axdau man rawaa alxadiida binisbati lihaaulaa saas markay tahay baa laleeyahay yaa haddana meeshii waxa weeyaan xadiidkii usaama sariix maba ahab ee waa mafhuumkiisa marka waxaa laleeyahay maba aha mas'alo oo jirto fiqi ma ah markii adidiladii la jamciyey taabiciintii waxay ku ijmaaceen ana dalika khaطأ min ibni cabaas lifahmi lihada alxadiid weeyaan waa khata ibnu cabbaas ou fahmiga xadiidka ku gafay qofkana waa gafi karaa dadka talaamiidiis taabiciin a weeyaan baa laleeyahay marka ibnu dadkii asiga la jiray badigood waa ka soo noqdeen ibnu cumar iyo waxaa lamid ayaa jira waa ka soo noqdeen xataa ibnu cabbaas markii xujada inta iyo inta looga keenay markaas markii hore asaa wuxuu dhihi jiray xada qaala sami Eh, markuu ibn cabaas laga wariyo qaala qaala rasuulu llahi laa riba ila fi nasiia saasuu ibn cabaas dhihi jiray markaasaa layidhi waxaan inteed ka keentay markaasuu yihi laa adri inamaa xadaanii usaamatu bnu zayd buuri oo markii ibnu cabaasiga nebiga kama maqlin waagii hore nebiga uu tiiri jiray waxaa lagu magacaabaa maraasilu saxaaba waa xuja weeyaan laakiin markii hadalkii lagu badiyey yaa yiri usaamaasaan iiga sheegay markaasaa layidhi xadiidka macnihiisaan ma ah marka xadiidka waxaa waajiba ah, usaama macnihii hore imaamu shaafici u sheegay in lagu ximbaaro ee labadii ribada labadeedii nooc mid kamida uu ka hadlay kan kalena uu ka aamusay kow ka aamusay shantaas axaadiid ay ka hadashay marka mas'ale ma aha oo la leeyahay qaar baa saan yiroo jirta ma aha mas'ale laga soo gudbay ijmaacna ou dhacay weeyaan inayna bannaanayn ee la dhihi maayo mas'aladan ibnu cabbaas yaa qabo oo mas'alo fiqiyo la dersina ma ah waa mas'alo laga soo gudbay oo inay khata ahayd oo fahmi dhacayna ay tahay qofkana bashar weeyaan iska dhaaf ibnu cabbaase masaa'il badan abuubakrin uu ku gafay cumar uu ku gafayaa la arkaya laakiin inaysan incinaad ahayn umbaa la rabaa mooye laysa hunaaka bashar mahmaa mahmaa caduma qadruhu ilaa anahu bashar yukhti wa yusiib macnaha saasay qaacidad ilaa rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam ayb wajhu aakhar mima yucaddu mukhtalifan walaysa cindana bimukhtalifin wuxuu leeyahay wajhun aakhar baan kuu sheega haddana wej kale oo mimaa yucaddu lagu tirinayo mukhtalifan walaysa cindana bimukhtalifin annaga laakiin agteena wax iskhilaafsan maaha dadka qaarkooda waxay ku tiriyaan inay iskhilaafsan yihiin ayib أخbarana بن عuyaynةa عan محamed بn العجلان عan cاaصم بn cmر بn qتاadة عan محmوd بn لبيd عan rاafiع بn khadيiجi أna rasuula الlahi slى الlaهu عalيه وasلم qaala wuxuu ri asfiruu bاlfjri asfiruu hala caddeeyo oo hala muujiyo bilfajri fa ina daalika midkaasa acdamu liljri ajarka idinkugu weyni badan aw acdamu liujuurikum ajaryaalkiina asaa idinkugu weyn riwaayada horta ku darna akhbaranaa sufyaan can الzuhri can curwa can caaishata qaalat kuna nisaau kuna waxay ahaayeen annisaau waxay ahaayeen oo min almu'minaati ka mid ah eh, kuna nisaau luqata waxaa weeyaan akaluuni lbaraakiif luqada qiyaas ahaan kaanat الnisaau saasay haddii kuna la yidhahdana nuuntaasaa waxay tahay ismu kaana khabarkina yusaliina weeyaan annisaau marka maxay noqonaysaa sidii waawgii eh, yatacaaqabuuna fiikum iyo ay noqonaysaa ayb kuna nisaau waxay ahaayeen naagihii oo min almu'minaati ka mid eh yusalliina kuwa dukada maca annabiy sala allahu calayhi wasalam asubxa bay la dukan jireen uma yansarifna way gadoomi jireen wa hunna ayagane mutalaficaatun ayin kuwa ku duubduuban bimuruudihinna ayaga go'yaalkoodii ama waxay ay hugsanayeen maa yacrifuunna ma garanaynin axadun shaksi min algalasi min ajli algalas mugdi sababtiisa aan loo garanayn markaa xadiidkan kale u fiirso labadan xadiid daahirkooda waxaad moodaa inuu iskhilaafsan yahay xadiidka hore waxau hi asfiru bilfajri yacni fajarka hala cadeeyo markuu ay waaga si fiican u baryo salaadii hala galo hala aadaamo kadib hala sumay hala hala galo salaadaas markii laga baxay waxay noqonaysaa maalin aada u cad markaa xadiidkan kalena wuxuu ku leeyahay dumarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadooda markay la dukadaan mugdiga salaadda markii laga baxa iyadoo mugdi ah laga baxa oon la garanayn dumarkaas lama garan karin min shiddati algalas ma aha min shiddati alxijaab aladi kaana calayhim waa mas'alo kale waay laakiin hadda mugdiga jira yaa ilan qofka hadday xijaaban tahay wax kastay ku xijaaban tahay waa la garan qofka dumarka wada xijaaba xataa wejiga marka xijaabtaan dhar fiican ku xijaabtaan ninkii qofkaas dhaqma jira waa yaqaana ama caruurtii dhasha ha noqoto ama anagu markii hore waa la yaabi jirnay dalkaas sacuudiga markaan joogna ilmo yar yaraad arkaysaa masaajidkii ay kale soo cayaarayaan hooyadoodoo waxay imaanayaan boqolaal dumar oo kulli hal xijaabo wada madow oo macalindhaha kulli ay wada qarsan yihiin caruurtiisay u soo ordayso hooyadeed bay dhag ay soo ag fadhiisanayaan iyadoo xijaabanna way garanay waa waa waa la bartaa waa isbaranaya ayib maxalu shaahidka maxay tahay xadiidkan horo haddii ba layidhi salaadii subxeed xoogaah loo waag bariisiyo macnihii waxa weeye markaa kadib hala aadaama hala dukado ha laga baxa waagii oo aada u caddaaday baa marka dad walawada garan kanna waxaa la yidhi markii dumarkaa salaada ka baxaan kadib yaa mugdiga daraasi lala garanayn marka labada xadiis waa iskhilaafsiin daahir ahaan saas weeyaan ayib marka maxaa lagu daaweynaa asfiruu bilfajri faina dalika acdamu liljri saasay macnaheedii u muuqata kana kuna nisaau waxay ahaayeen oo min almu'minaati kamida eh, yusaliina kuwa dukada maca annabiy asubxa ay la dukan jireen uma yansarifna way gadoomi jireen wa hunna ayagana mutalaficaatun ay yihiin kuwa isku duuduubay bimaruudihinna go-yaalkooda ama xijaabkooda waa waxa un ka samay suuf iyo waxyaalahaas waa ayib maa yacrifuuna axadun ma garan jirin min alhalas yani maa yacrifuuna dumarkaas axadun ma garan karin min alhalasi min shiddat alhalas mugdiga sababtiisa ayib marka salaada subxeed e, ayada gooni way kaga duwan tahay salawaadka kale nebigu waa kan uu yidhi hadday ogyihin salaada subxeed iyo cishaha waxaa ku sugan oo fadlia ah, ayna imaan karin ilaa inay xad u ku yimaadaano qofka salkiisa ku soconayo way imaan lahaayeen lakama dib mari lahayn hadday waxa ugu sugan ay ogaan lahaayeen marka maba laga aqoonin saxaabada waktigeeda dumarkii yaa saa uu dukanay eh, rag nin rag oo labaatan jiroo caafimaad qabo inuu jamaacada kadib mara maba qaamuuska maba ugu jirin ba ayaga sidoodaba ayagoo duruufta haysata markii aad taariikhdooda wax u akrisid aada yaabaysa qabowga dhulkaas ka dhaco baraf baas marka qaarkeed gaari kara markaasaa waxay ahaan jireen marada ay haystaan markay xundurta ay ku xirtaan ay jilbah ayna dhaafi jirin markaasaa dumarka waxaa la dhihi jiray haddii sujuudda laga soo kaco dumarka ha soo degdeginaa la dhihi jiray indhihiina kor ha u qaadina saadan u arkin raggiioo weli sujuudda ku jiro ay cowradooda bannaanka ay tahay maradi markay gaaban tahay jilbahan joogto haddii lasii sujuudo cowradii way sii way sii muuqanaysaa si kaloo lagu xalliyo mara dharn looma hayo dadkii ayaga ah markaasaa layidhi madaxiina hoos u haaya ilaa ragga ay ka soo fadhiistaan raggaasaa waxaa weeyaan yaa waxay qabowgaas ogaanto iyo waxaasaa lagu soo baxayaa laga yaabaa inuu dumarkiisa caawo u tago ou soo qabaysto qabowgaasuu ku soo baxayaa qaamuuska maba ugu jirtaba salaad subxeed in laga dib maro nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rakcat alfajri khayru min adunya wamaa fiiha labada rakca oo salaada subxeed ka horeysa weeyaan labadaasaa layidhi adduunyada dhan haddii loo bandhigoo dhan way ka fiican tahay famaa baaluka haddii sunnadeedii saas tahay faradkeediina balka warnasay noqon karta wax weyn weeyaan marka wax layska ilaalin oo oo yani lagu lagu xadgudbo in laga taga maba ahaba yani qofkiinu ku dadaalaa la rabo ayb qaala marka wuxuu iriyey wadakara wuxuu sheegay wadakara waxaa sheegay dheh takliisa nabiy nebiga inuu habeeneeyey ou habeenkii dukaday yani mugdigii bilfajri inuu nabiga fajarka inuu habeennimo ama mugdiga uu ku dukaday habeen ma ahe salaadii markuu fajarki dhasho oo weli mugdigu lagu jiro inuu ku dukaday nebigu waxaa sheegay sahlu bnu sacdin wa zayd bnu haabitin iyo wagayruhumaa oo min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam shabihun asagoo u dhow bimacnaa caaisha caaisha macnihii ay sheegtay xadiidkeedii macno u dhow ay wada sheegeen oo nebiga inuu salaada geli jiray fajarka markuu dhasho laakiin weli mugdiga uu baaqi yahay takhliiskaasaa la yidhahdo marka waktigaas yuu nebiga inuu geli jiray saxaabo badanaa sheegtay buuri marka wuxuu rabaa xadiidka caaisha axaadiid badan yaa macnihiisu ku soo arooray qaala shaaficiyu wuxuu yidhi qaala lii qaa'ilun wuxuu i yidhi qaa'ilkaas waxaa weeyaan waa nin calaa madhabi xanafiy reer axnaaf madhabtooda salaada markaad aragtisay u dukanayaan taqliidka waxaa la yidhaha qaabdiradiisa nimankaas had dirtaan caalam alislaami badigiis had dirtaan madhab abi xaniifa ay haystaan aasiyiintaasoo hindiga iyo baakistaan iyo waxaan ku yidhaha indho yarta badigeed oo dhan iyo carabtan xataa maxaan idhahdaa suuriya masar qaarkeed waxaan oo dhan waxaa ku badan madhabka abi xaniifa maxay samaynayaan salaada subxeed waa la sugayaa marka annaga aan salaada ka baxno markii labaatan daqiiqa lagu daroo kale yaa salaada la gelaya ilaa qoraxda idoo aan soo bixin ay tahay yaa laga baxa casirkana waxaa la gelaa waa la sugaa maanta dhan toban iyo kow saac iyo bar markay gaarto oo idaacada b b c london ay soo geli rabto yaa salaada casri ay dukanayaan ayaga caadadooda intaas waxaa weeyaan hal imaam khata ka dhacay ama fahmi uu gafay yaa lagu raacayaa walow nusuustii oo dhan hadday dhinac ka marta xataa ayagu ma qusayso baynamaa axaadiidta oo waktiga taxdiidinaysa gelitaankeeda casirka oo kale waa hadal uma baahno oo yani meesha uu ku galayo waa wax sariixa oo lawada sooray maca daalika taqliidka sidaasuu ku samaynaya qofka marka ninkia ah wuxuu yihi naxnu naraa waxaan u aragnaa an nusfira bilfajri fajrika inaan aada u caddayno ictimaadan annagoo oo yani tala saarayno aada u cogsanayno ictimaadan cogsasho calaa xadiidi raafic ibni khadiij annagoo u cogsanayno wanazcumu waxaan sheegaynaa ana alfadla fii daalika saasba inay fadli badan tahay oo subxii intaan sugno waaga markuu cadaaday kadib aan salaada galno aan annaga samaynaa xadiidka raafic ibni khadiija aanan qaadanaynaa saasuu yidhi wa anta taraa waxaad arkaysaa adigane anna jaaizan inuu bannaan yahay lanaa annaga ida اkhtalafa alxadiidaani labadii xadiid hadday iskhilaafaan an na'kuda biaxadihimaa midkood inaan qaado karna adigaa hawl noo soo tilmaantay wanaxnu nacuddu haada midkan waxaan ku tirinaynaa mukhaalifa lixadiidi caaisha xadiidka caaisha inuu khilaafsan yahay labadii waa iskhilaafeen xadiidkii raaficaana qaadane maxaad nagu eedaysaa saasaa imaamu shaafici la weydiiyey adigaa xalayna soo yiri marka salaat lkhawf iyo laga hadlayo axaadiidana way wada sugan tahay aniga xadiidkii waxaan ka qaatay saalix ibnu khawaad tashahudkii markuu badnaay adiga waxaa tihi waa kulligood waa wada sugayn ibnu cabaas xadiidkiisaan qaatay annagana waxaan leenahay axaadiidta fajirku soo aroorta waa badan tahay kii raafic ibna khadiij aan qaadanay marka maxaad leedahay baa layidhi jawaabtii buu ka bixinaya imaamu shaafici undur qaala imaamu shaafici wuxuu yihi faqultu lahu waxaan u in kaana mukhaalifan in kaana haddii uu yahay xadiidka raafic mukhaalifan lixadiidi caaisha hadduu khilaafsan yahay fakaana aladii yalzamunaa kii nagu laazimaaya fakaana wuxuu ahaanaya aladii yalzamunaa midka lagu laazimaaya iyo wa iyaaka adiga an nasiira inaan u ahaanoon qaadano ilaa xadiidi caaisha caaisha xadiidkeeda inaan qaadano yaanaagu waajiba duunahu duuna xadiidi raafic haddii aan nidhaahdo si adiga aada leedahay labadan xadiid waa iskhilaafsan yihiin haddayba khilaafa u jiro waxaa waajib nugo ah xadiid raafic inan inaan xadiid caaisha qaadano maxaa yeelay lianna asla maa nabni waxaan wax ku dhisno waxa noogu asalsan naxnu annaga iyo wa antum calayhi maa nabni calayhi waay waxaan wax ku dhisna annaga iyo adinka waxa noogu asalsan ana alaxaadiida ayaa asal noo ah axaadiidii ida اkhtalafat hadday iskhilaafto lam nadhab u tegi mayno oo qaadan mayno ilaa waaxidin minhaa mid ayada ka mid e duuna gayrihi midka kalen iska tuuri mayno ilaa bisababin inay jirta mooye sababkoo yadullu tusinayo calaa ana aladii dahabnaa ilayhi midka aan u tagnoon qaadanay aqwa inuu ka awood badan yahay min aladii tarakna waa kalaam aada u qiimo badan ay fuqahada iyo muxadidiinta ay ku ijmaaceen tashahi lama rabo anikana ila fiican diin ilaahay ma ka mid ma ah laakiin waxaa la rabaa kana ila fiican sababtaasuuna yahay inaad tidhaahdi marka waxau leeyahay haddaanba qadarno hadalkaadi aan kuu qabanno oo xadiidka raafic iyo caaisha iskhilaafsan yihiin waxaa waajib in xadiidka qaadano liannahu asalka noo yaalla waxay tahay hadday axaadiisi iskhilaafto inaan midkaan rabin iska qaadanin oon midkaan qaadanana xujo ku qaadano midkaan ka tagna aan xujo aan ugu tagno marka saas hadday tahay kan caaishaan qaadanayna xujadana macahu buu ku leeyahay qaala marka qaa'ilki wuxuu ihi wamaa daalika sabab sababkaas asiga muxuu yahay qultu waxaanu idhi buu idhi an yakuuna axadu alxadiiثayni labadii xadiid midkood waa inuu ahaado ashbaha bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa inuu shabaha yaa waxyaalaha lagu rajaxa ka mid eh faidaa ashbaha xadiidkii hadduu shabaha kitaab allahi kaana fiihi ay fii dalika alxadiidi alxujatu kaasaa la qaadanayaa buu leeyahay qaala ninkii wuxuu yidhi haakadaa naquulu hadalkaas maba isku diidanine haddiin xadiidkii laba xadiidoo iskhilaaftay midkood haddaan u helnay inuu aayad qur'aan dabada u saaran yahay kaas maba isku diidanine taas maxay intay ka jirtaa buuri qulnaa waxaanu idhi fain lam yakun fiihi haddousan jirin nasu kitaab illaahi xadiidkaas haddousan jirin aayad ayidayso kaana awlaahumaa labadii xadiid waxaa awlaysano in la qaato binaa annaga noo ownaysan inaan qaadanna wuxuu noqonayaa alahbata minhumaa labadii haddane haddii aayad midkood ayisa la waayo labadii xadiid midkoodii qawisan inaan qaadanaa waajib nagu ah buuri marka haddana sow qawlku noqonaya wadalika an yakuuna inuu ahaado waayo man rawaahu xadiidkaas ninka wariyay acrafa isnaadan inuu isnaadkiisa laga aqoon badan yahay oo almashhuuruuna bihiqati wاlcadaalati wاdabti inay noqdaan xadiid isnaadkiisa asaas noqda oo waashhara bilcilmi cilmigana lagu yaqaano oo wa axfada lahu kana xifdin badan saasay waxay ku noqon karaan ana hada aqwa min hada yani midkood baa waxau noqday acrafa isnaadan oo ninkii asaa isnaadka ka yaqaano shaykhii wax wariyay ama isnaadka xadiidkaasaa laga yaqaanaa oo xadiid mashhuur isnaadkiisa weeyaan dadka wariyeen xadiidkaas hum ashharu bilcilmi dad ulaabu cilmi lagu yaqaano weeyaan wa axfada lahu dadka haddana xifdigiisa lagu yaqaano aw yakuuna waxau ahaanayaa ruwiya alxadiidu xadiidkii in la wariyay aladii dahabnaa ilayh xadiidkaan qaadanay min wajhayn aw akar ama labadii xadiid waa isku awood laakiin kan waxaa weeyaan shawaahid iyo mutaabacaad u leeyahay kanna waa hal ariiq keli ah marka kan waxaanu qaadanaynaa likatrati shawaahidii wa mutaabacaati saasay tahay buu leeyahy waladii taraknaana wuxuu ahaana midkaan ka tagnay min wajhin fayakuuna alakharu markaan wuxuu ahaanaa dadka badan waxay wariyeen awlaa bilxifdi kan xifdiga ku owlaysan min alaqali mima rawaahu alaqal kii yaraay buu ka owlaysan yahay aw yakuuna waxau ahaanayaa aladii dahabnaa ilay kii aan u tagnay ashbaha kii shabaha bimacnaa kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa inuu shabaha aw ashbaha kii shabaha bimaa siwaahumaa labadaas xadiid wixii ka soo haro min sunan rasuulillaahi ah ama aayad qur'aan ma shabahee axaadiid kalew shabahaa mutaabacaadkii shawaahid kale waay yow shabaha ayib w laa asaa awlaysan bimaa yacrifu ahlu lcilmi ahlu cilmiga waxay yaqaaniin buu kaga owlaysaya ka kale aw asaxa fi lqiyaasi hadday meel kasta ka sinaadaan labadii xadiid kanna shaahid male mutaabacaad male aayad qur-aan oo aydaysa male kana male laakiin kan haddii loo fiiriya qiyaasta nusuustii kale haddii lasuu qiyaasto kana ugu dhow kanaa la qaadanayo wاladii calayhi اlakharu min asxaabi rasuuli اllahi aw muxuu noqonaya aw أwlىa bاladii calayhi alakharu min asxaabi rasuuli اllahi aw ashbaha bاladii calayhi اlakharu min asxaabi rasuuli اllahi ama xadiid kale looma haayee saxaabadii waxay jawaabeen aysay ku camal faleena xadiidka u batay kii kale way ka gaabsadeen camalfalkoodaas iyo qaadashadooda waxay tarjiix u tahay ana axadahuma aqwa min alaakhar marka wujuuhu tarjiixa u musanifka inta kaaga tiriya xadiidkii inuu isnaadkii ka qawiyeysan yahay in aayad qur-aan ay aydsan tahay in axaadiid kale ay aydsan tahay haddii loo waayo aw ashbaha biladii calayhi اlakar in uu yahay kii macnaha shabaha biladii calayhi اlakharu min asxaabi rasuuli اllahi ilaahay rasuulkiisa asxaabtiisa badigood baa waxay ku camal faleen iyou kan u dhow yahay qaala ninkii qaa'ilka wuxuu yihi wahaakadaa naquulu wayaquulu ahlulcilmi weli wax iima haysid balin imaam shaafici waxaa maba isku diidaninba inta wujuuhu tarjiix aad sheegtay adigana waad aaminsan ana waa kula aaminsan iskaba gudub balin arrintaas ayada qultu marka waxaanu iri buuri fa caaishata ashbahu bkitaab illahi markaan war wixii qaaciday ahayd waan isku waafaqsanay ma aha labadii xadiidan isku haysanay markaanaan usoo laabanayaa bu xadiidkii caaisha ay warisay ashbahu bikitaab illaahi maxaa yeele lianna allaha yaquulu ilaahay waxau leeyahay xaafiduu cala salawaati salawaadkii hala xifdiyo iyo wa salaati salaadii dhaxa waxaa la yidhaahdaa caطfu اlkhaasi cala alcaami waxa weeyaan yaqtadi alihtimaama wاlmuxaafada aktar markii ilaahay uu yihi xaafiduu cala salawaati hala wada xifdiyo salawaadkii shantaa dhama soo galay markaasaa la yidhi wasalaati lwusطaa haddana gooniha loo sii xifdiyo waa salaat lcasri weeyaan nusuus sariixda ahoo raajixa salaat casri weeyaan xadiid ibni cumar iyo xadiid ciraaq ibni malik wax badanaa ku soo arooray oo maa samictu rasuula اllahi ana salaata alwusطaa hiya salaat اlcasr maca dalika waa la isku sii khilaaf oo dad baa salaatu sixi u haysta laakiin maadaama nebiga uri laysa liaxadin qowl maca rasuuli lahi baan aaminsana ayb marka hadda aniga ma garanaya adigana ma garanaysid xadiidkan iyo aayaddan si isku shabaheen laakiin fiqhiga iyo istinbaadka awoodiisa intuu la egyahay fiiri faidaa xalla lwaqtu buuri waqtiga hadduu yimaado fa wla lmusaliina dadka dukanaya kuwa ugu owleysan bilmuxaafadati salaada lixdiyo kuwa ugu owleysan waxaa weeyaan almuqadimu salaat salaada ninka hormariyo ninkii hadda xaas ilaahay waxau ihi xaafiduu calaa salawaat salaadiis xifdinaynaa markaan waxaa weeyaan minay arkaantii shuruudii wanaaggeedii o dhan la qabto min muxaafadati salaad waxaa ka mida waktigeeda markii timaada hore laga yimaado marka ninkii waktigii oo galay iska fadhiistay ilaa ni u dhaafay iyo nin waktigii markuu galay uu ogaaday sharcan inuu waktigii galay hore ka dukaday labadii ayhumaa tantabiq calayhi hadihi laaya ninka xaafidu calaa salawaati ninkaan intuusa dukaninka salaaddii waaba la yimidba marka saabiqun bilkhayraati buu soo galaya ninkaan kanna muqtasid marka ugu yaraaday بn msyb malik ibn anas sufyaan الtawri bukhaari amadaas oo kale markii ninka xadiidkan asiga naftiisa in la raad looma baahno waxa waaye waxaa lagu leeya lأna cadaalatahu اshtaharat xataa طabqat اlaafaaq mabarka raadin uma baahno اshtihaarka saas qofkii marka qofka sidaas oo kale marka haduu noqdo xatىa laa yuqbala man yatakalamu fiihi ida kaana darajatu haakada sidaasaa la yihahda ashharka saas wa axfadu haddana kuwa xifdiyeen baa haddana ka shuuraysan oo markaana waxa weeyaan xadiidu caaisha dadka wariyeen min xayثu اlisnaad ayagaa qawsan oo hadda markaad u fiirisid ibnu cuyayna iyo sufyaan waa ayagii weeyaan laakiin moxamed ibn اlcajlaan iyo zuhri isku mid ma kaba soo qaado zuhri waxaa weyaan nin yani nin laga hormarinaya fi taabiciina fi riwaayat اlxadiidi waa sida abu hurayra aan kuu sheegay ayib caasim ibnu cumar ibnu qataada iyo curwa oo taabici ah oo macruufa isku darajo ma ah caaisha iyo raafic ibn khadiij fi riwaayat اxadiid xataa isku mid ma ah raafic بن khadiij iyo ibn cumar iyo ibnu cabaas min sikaari saxaaba lagu tiriya oo raafic waa markii dagaalaha la gelaya xataa waa kii laga reebi jiray markii dambe marka xadiidkaas markaad u fiirisid iyo xadiidka caaisha wariye mar isku mid maa midka kale xadiid caaisha rawaahu الbukhaari wa xadiidkan kalena tirmidi wakayruhu lay wariyeen marka fiiri ma marnaba isma keeni karaa imaam shaafiعي can hawa kama aqba laakin can cilmin waiqati wahiqatii bima yaquul marka hadalkaas oo dhan dhab bay u tahay buu leeyahy marka wa maca xadiidi caaisha caaisha xadiidkeedana waxaa la jira buu yihi halaaثatun saddex kulluhum yarwuuna waxay warinayaan can الnabiyi midla macnaa xadiidi caaisha aayaddii qur-aanka waa haystaa haddana mutaabacadii shawaahid buu haddana haystaa weeyaan oo markan waxaa ka mid a ah buu leeyahay kulluhum yarwuuna can الnabi midla xadiidi caaisha zayd bnu haabitin wa sahl bnu sacdin saddexdii waxaa ka mida ah, minhum zayd bnu haabitin wa sahl bnu sacdin sidaas l ay ku fiican tahay ثalaaثaة kulhm yarwuna can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam mila macnaa xadiiثi caaisha minhm zayd bnu haabit wa sahl bnu sacd wa hada ashbahu midkaanaana shabaha buuri bisunan nabiyi nabiga sunadiisa midkaanaa shabaho min xadiiثi raafic bni khadiij markii loo fiiriyo xadiidka caaisha waxaa waafaqaya sunada nebiga meelo kale qaala wuxuu ihi wa ayu sunanin sunatee ka ahoo waafaqsan qultu waxaanu idhi buu ihi qaala rasuulu llahi wuxuu ihi awalu lwaqti ridwaan اllahi wa aakhiruhu cafu llah awalu lwaqti waqtiga awalkiisa ridwaan ullahi wa aakhiruhu cafu llah marka ridwaan iyo cafwin isku mid ma ah laakin likulli asaf waxa weeyaan waxaa la yihahdaa likulli jawaadin kabwa imaamu shaafici xadiid uu soo deliishtay oo xadiidkan ka daciifsan ma laha xadiidka xadiid mashhuur oo la yaqaano oo xataa la yihi ilaa darajat اlwadci buu gaaray ibnu cadiin iyo waxaas baa wada wariyeen asaaniidiis kulahaa mutahaalika marka ma dhici karaysa markii mas'ala xukmiya loo soo daliishanayo in lasoo daliishta ma habboonayn marka imaamu shaafici waxa weeyaan usuushiyaa ka maqnay waa kan yidhi ana kuntu umli min xifdi marka isnaadkiisana ma uusan sheegin sidaa daraaddeed xadiidkaa daciif weeyaan haddii uusan mawduuc ahayn wabittaali marka wax laga soo istinbaad oo dhanna way wada dhacayaan maadaama asalkii wax lagu dhisay uusan uu daciif yahay markaasuu wuxuu leeyahay wahwa nebiga laa yu'hiru ma dooranayo calaa ridwaani illaahi shay-an kama dooranayo haddiiba awal wakti ridwaanuma u yahay ilaahay rasuulkiisa waktiga hore uu ka dukanayo saas wa waalcafwu laa yaxtamilu ilaa macnayayni markii aakirulwaqti cafulla ay la yidhin laba macno midkood unbuu noqon lahay marka maxay noqonaysaa cafun can taqsiir in qofki laga dhaafo gabood falid uu sameeyey oy noqoto ninkii waktigii markaan aakirulwaqti dukanayo gabood falid uu sameeyaa loo dhaafay fadli iyo dheeraad horkiis maba jirabe cafun can taqsiirin weeyaan aw tawsicatun inay tahay cafidu macnaha ma ahane gaboodfalid uu sameey ma ahane wax wax u banaanay uu sameey macnaha waktiga dambena waa banaan yahay in lagu dukado marka waad ku dukatid dembina kuma soo heleelin oo wakti tawsico ku banaanay baad ku dukatay laakiin fadiiladii ma ku doodi kartid taas buu leeyahay watawsicatuna tushbihu waxay shabahdaa an yakuuna alfadlu fii gayriha oo fadligii markaa dunidaada waktigii oo banaanay aad la timid waktigii ka fiicnaa inaad la imaanin bay wacaddahay laakiin waa goorma idaa lam yu'mar haddaan la amrin bitarki dalika algayr gayrkaas asiga ka tegitaankiisa aladii wusica fii khilaafihaa aladii gayrkoo wusica la waasici fii khilaafihaa idin la khilaafo oo macnaha waxay noqonaysaa marka aan leenahay ninka tawsicada waktigiisa dukado waxa weeyaan fadligii ma helin laakiin wax soo gaaraya mala aan leenahay waa marka tawsicada waktiga kasoo horjeeda aan la reebin haddii la dhihi lahay salaada subax takliis ma banaana haddii la dhihi lahay waktigan un baa waajib noqon lahay laakiin waktigan waa banaan yahay hala dukada markii la yidhi waktigii kalena laga aamusay oo aan la reebin marka fadligiiyaa kaas ku jiro kanna waktigii tawsicadoo banaanta un buu leeyahay saasay noqonaysaa macnihi marka watawsicatu tushbihu waxay shabahdaa an yakuuna alfadlu fii gayrihaa tawsicadi waxaan ahayn oo waktigaan waa kuu banaanyahay markii waktigii fiicnaa inaas weli ka dhiman laakiin waa goorma idaa lam yuumar haddaan la amrin bitarki dalika algayr tawsicada waxa kasoo horjeeda waxaan ahayn haddaan laiska nahyinin waayo aladii wusica fii khilaafiha khilaafi tawsica tawsicada khilaafkeeda haddaan la reebin tawsicada fadligeeda wuxuu ku jiraa waxa kasoo horjeeda laakiin haddii la reebo tawsicada wixii kasoo haray haddii la reebo taas kuma jirto tawsicadan baa la qaadanaya saas wa qaala wuxuu uhi wamaa turiidu bi haada maxaad ula jeedaa qultu waxaan u idhi idaa lam nu'mar haddaan nala amrin bitarki lwaqti alawali waa kan tafsiirkii waqti hore inaan dukanno haddaan aan nagala reebin oo wa kaana jaa-izan ou bannaanay an nusalliya fiihi inaan dukanno fiihi fi tawsica iyo wa fii gayrihi qablahu waktigaas waktigii ka horreeyey oo khaladkaa inaan dukano falfadlu fi taqdiimi wuu ku jiraa markaan hadda mafhuumkaa waa fiican yahay xadiidka lagama qaadanayo laakiin nusuusta kalaa laga qaadan karaa falfadlu fi taqdiimi wataakhiiru dib loo dhigana taqsiirun muwasacun waa taksiir dib loo dhigay salaadii duur hadduu galo hadda lix saac iyo bar oo kale haddaan ka soo qaadano duhurkau gala ama rubac buu gala haddaan idhaahdo ninkii lix saac iyo iyo maxaan idhaahda bar ku dukado iyo ninkii sideed saac iyo bar dukado duhurkii waa isla dukadeen kan sideed saac iyo bar dukaday waqti tawsica u dukaday baa laleeyahay laakiin maadaama aan leenahay waktigii waktigii oo banaanaa dukatay markaan leenahay waxaan ka fahamnay fadliga waktiga ka horay inuu yahay liannahu ninkaas waxaa weeyaan almuxaafada degdegitaankaas wax kale hadduu samayn kaasaa ugu filan waqad abaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu cadeeyey midla maa qulnaa waxaan anaga sheegnay wa su-ila waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdalu yaa nebiga la weydiiyey faqaala wuxuu ihi asalaatu fii awali waqtiha salaada waqtiga awalka laga dukadaa fadli badan xadiidkan hadirtahay mashhuurka oo muslim iyo bukhaari iyo sunanta ay wariyeen asalaatu fii waqtiha yani markii la yiri acmal maxaa ugu fadli badan asalaatu fii waqtiha taas marka kama qaadanaysi awal waqti walaa aakhiri aw fii waqtiha haddii la yihahdo min awal ilaa aakhiri waqti waa ku intibaaqaysa laakiin riwaayad baa jirto oo xaakim iyo bayhaqi ay wariyeen oo liawali waqtiha marka mucdam almuxadisiin ama dad badan baa diidan fii awali waqtiha waxaan leeyahay wain kaana isnaaduhaa صaxiixan laakiin riwaayaadkii iyo axaadiidta oo mashhuurka ah kulluhaa fii waqtihaa waay lafdigan shaad waa leeyahy lianna waxa weeyaan ziyaadaة hiqa wa liman huwa aqwa o aktar waa shaadnimadii macnaheedii waa marka dad baa saas ku cileeyeen qolana waxay qabaan oo mutaahir fuqahaa oo khaaabi nawowi iyo ay u badan yihiin waxay leeyihiin ziyaadatu hiqati maqbulat muطlaqan laakiin saas haddii la yidhaahdo cilat اaxaadiid iyo shuduudkoodii dhamaa meesha ka baxay laakiin jumhuur aimati اxadiid waxay qabaan haddii xadiidka ziyaado uu ku yimaado an yundara ilى اlquwati wاlcadad markaasuu wuxuu ihi wahwa rasuulkii laa yadacu ka tegi maayo mawdica alfadli maadaama uu yihi fii awali waqtihaa ay salaada fadligeeda ku jirtaa nebigana fadligaas dheeraadka ka tegi maayo walaa ya'muru nnaasa dadkana ma amrayo ilaa bihi wahada aladii wahaadaa midkaan alladii kii wayaan laa yajhulahu caalimu nin caalim uusan jaahil ka ahayn ana taqdiima asalaati salaada oo la hormariyo fii awali waqtihaa lagu hormariyo awlaa bilfadli asaa ku wanaagsan maxaa yeelay waa limaa yacridu lilaadamiyiina dadka aadamiyiinta waxa uu soo dirsayo ku imaan karo oo min alashqaali shuqulka ah iyo wanisyaani ilowga ah iyo walcilal jirooyinka ah haddii aad tiraahdid salaada waqtigeedii weli waa ii bannaan yahay waqti dheera iiga dhiman iska joogo waxaa kaa fiican ninkii hore ka dukaday liannahu adiga waad iloobi kartaa waxaa kugu imaan kara shuqli oo qaahir ah oo dabbaa iska kicin kara xataa gurigii salaadii dhanma warkeed maba jirtaba cilal jiradooba wadnahaaba lagaa qaban karaa marka haddiiba kullamaa waktiga ou galo aada hore kaga diyaar garowdid waxa weeyaan wax aada u fiican weeyaan marka taas maba laysku muransana sax waa imaamu shaafici sida uu sheegay wa ashbahu bimacnaa kitaab illaahi midkaana ilaahay kitaabkiisa u shabaha marka salaadii horumaritaankeedii aan ku jirnaa waktigana waa nagu dhacay meeshaas ka joogo bilahi taala raximah اllahu tacaala wahada ashbahu bimacnaa kitaab illaahi qaala waayna huwa min alkitaabi qultu qaala allahu tacaala waxaan kusoo dhex jirnay hadeertaan musanifka raximah اllahu tacaala labadii xadiid xadiidkii raafic ibnu khadiij iyo xadiidkii caa midna ou lahaa subaxa ahlowaad bariisiyo midna ou lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ka baxay dumarkii masaajidka soo baxay la gari kari maynin yacni mugdiga jira markaa hore in laga dukaday xadiidkaasna in la sugayo ilaa waktiga uu si fiican ugu soo cadaado marka wuxuu soo rajaxay musanifka xadiidkii caaisha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku dukaday ahaa salaada markiiba gashay waktigeedii uu galay in horey uu ka dukaday ee markaa iyadoo mugdina uu ka baxay macnaha mugdiga waxaa weeyaan aad aan la isku aqoonsanin xadiid badan baa ku soo arooray oo saxaabiga uu leeyahay salaada nebiga markuu ka bax ninka ninka ugu dhow inbuu yo alla ku garan jiray iska dhaaf qof kaloo kaa sarraysa inaad garatide macnaha dumarka xataa eh, gaarku ma ahin marka wa haadaa xadiidkan caaisho yaa ashbahu bimacnaa kitaab illaahi buuri xadiidka caaisho yaa ilaahay kitaabkiisa shabaho macnihiisa qaala marka ninkii tilmiidka ah qaailka waxau ihi wa ayna huwa xadiidka caaisha intuu ka joogaa min alkitaabi xadiidka caaisho meesha ilaahay kitaabkiisa uu macnihiisa uu ka leeyahy waa xadiid qultu waxaanu ihi qaala allahu ilaahay waxau ihi xaafiduu cala asalawaati wa salaati lwusطaa xaafiduu cala salawaati xifdiya ee ku dadaala iyo wasalaati lwusطaana si goonno ugu dadaala oo salaadii casirkee waman qadama asalaata salaada ninkii hormariyo fii awali waktigahaa waktigeeda kan ugu horeeya hormariyo kaana ninkaasaa awlaa ku habboon bilmuxaafadati calayhaa salaaddii inuu xifdiyey ninkaasaa ku habboon in lagu magacaabo lilmuxaafid calaa salawaat inuu yahay miman kaga habboon akharahaa salaadii dib mariyey can awali lwaqti kadib mariyey maadaama ilaahay nusuus caama nagu leeyahay salaadii ha la xifdiyo marka salaadii waxaa leeyahay see loo xifdinaya iyadoo ninkii waktiga ku dukaday oo labadoodaba ay wada xifdiyeen laa haddana nin kasta oo waktiga markuu galaba hore ka dukada yaa awlaa bilmuxaafadati min gayrihi nin kasta ninkii ka dambeeya kanka horaa ka fiican xataa culamada iskuma khilaafsano ninka safka hore ku dukada afdal min aladii yusallii fi safi taani ninka takbiira maca alimaami soo galo lamid ma aha ninka oo ragcadii soo haleela laakiin ay ka tagtay qiraa'adii aladii yudriku alimaama maca alimaami fi ragca thaaniya kuma fadli ma aha ninka ragcada hore galayo marka yani qofka waxaa rabaa nooca maa tasaabuq inuu ku jiro waxaan aada ula yaabsanahay runtii nin salaadii oo inta la aadaamay halkaas taagan maanta casirkii si looga baxa sheekaduu bilaabo ma ka daalay salaadii markii la aadaamo haddana waa sii taagan yahay markaa kadib baa waxaa laga yaabaa dadkii safki geli lahaa inay safafkii lagu dhex socdo taas waxay tahay nuuc ma salaada macno inaynadna kala lahayn hadduu imaamka qiraa'o yar ou dheereeyo dadkii dhan waxaa weeyaan inay salaadaba ka baxaan ay ku sugan yihiin baynamaa min bacdi alcasri ila almaqrib ninkii inuu sheeko u taagnaadaa dhici karto marka taas oo kale lama rabo waxaan rabaa naftaada inaad la xisaabtanto khayrka seed ku barataa shartana seed ugu reebtaa markaadba maqasho xayi calaa salaa aadaankii la yidhi meesha joogtaba inaad ka soo jeeystaan rabaa safka hore heshaa safka labaad heshaa safka saddexaad adiga aalibu cilm markaa tahay qudwa dadka inaad u noqoto sufuufta dhamaystirkeedii saasaa muxaafaday ka mid tahay salaadii xaafidu calaa salawaad marka la leeyahay safkeediyaa kamide tahaaradiyaa soo gelayso khushuuci baa soo gelayo maxaan ku ihahdaa qiraa'adii oo la wanaajiyaa soo gelayso tadabbur oo qiraa'adii la akrinaya si fiican loo dhegeysta waxaasoo dhan xaafidu calaa salawaad bay soo gelaysa marka musanifku wuxuu leeyahay salaada ninkii hormariyo waktigeeda markuu galana hormariyo lama rabo salaada wakti horaan ka dukanaa awgeed inay kugu ximbaarto salaadiion gelin inaad geshid lama rabo laakin fii awali waqtihaa kaana awlaa bilmuxaafadati calayha salaadii inuu xifdiya saa ku awlaysan mimana ka awlaysan akharahaa dib mariya can awali lwaqt waqad ra'aynaa musanifku wuxuu le imaamu shaafici waxaan aragnay annaasa dadkii fii maa wajaba calayhim wixii ku waajiba iyo fii maa tatawacuu bihi waxay ku tatawucaan oy la yimaadaan oo ayna waajib ku ahayn yu'maruuna in la amrayo bitacjiilihi inay dadejiyaan idaa amkana wuxuu leeyahay markaan iska reebno salaadan subaxoy labada xadiid ku soo aroortay markaan iska reebno awaamirtii kale markaan aadno waxaan ognahay buu ku leeyahay waajib ilaahay uuna faray ee uu ka jecel yahay ma jiro waktigiisa in lala yimaado zakaa maalan kugu waajibto haddiiba zakadii waktigeedii u gaaro miskiinkii qaadalahayna u joogo isla markiina bixisid baa sunna oodan maalin xataa dib u dhigin haddii taakhiir aad ku samaysid ayadoo aan cudurna lahayn hadhow waa lagu qabsan haddii xoolihii ka hagaa ay kaa baaba-aan xad xajka ka soo qaado qolaab waxay qabaan ninka hadiiba xoolo uu helo caafimaadna uu leey jidkii ku tegi lahayna uu leeyahay awal sana ou xajka awoodi kara inuu la yimaadaa waajiba madaahibaa saas qabto madhab imaam shaafici ala taraakhi xajka macnaha waxaa weeyaan isla kugu waajibay horeba ma aha laakiin markaad rabto waa la imaan kartaa laakiin ayagaa saas dhahaya xataa waxaa fiican in hore aad kala timaadid liannahu maalkii waa halaagsami karaa caafimaadkii waa dhumi karaa dhulkii jidkii waa go-i karaa marka awaa-il inayd kala timaadid taasa waay ku rumoobaysaa saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum marka musaabaqadii sidaasay ku imaan kartaa buu leeyahy waqad ra'aynaa waxaan aragnay annaasa dadkii fii maa wajaba calayhim wixii ku waajibay oo ilaahay uu ku waajibay iyo wa fii maa taawacuu bihi waxay ay ku taawuceen yu'maruuna in la amrayo bitacjiili inay deg deg lala yimaadiin idaa amkana hadduu suuragal uu yahay maxaa yeelay waa limaa yacridu waxa usoo yani usoo birinayo lilaadamiyiina dadkii oo min alashkaali ah yani shuqul iyo macnaha mashquul inaad noqotaa dhici karto iyo wnisyaani iloobid iyo walcilal jiro aladii eh, shaygaasoo laa tajhaluhu اlcuquulu aladii amarkoo laa tajhalu maadaas ladii sifa ay ugu tahay ay raacsanta limaa yacridu min alaadamiyiina alladii maagaasoo laa tajhaluhu lcuquul cuquulka ay ka jaahil noqonaynin aladiida marka wuxuu laaqabanaa min naaxiya almacnaa ashqaalkii nisyaankii cilalkii marka alatii laa tajhaluha alcuquul waa la dhihi karaa ama aladii maadi ay u laabanay waxaa ka dambeeya bayaan bay u yihiin intaba waa soconaysa ayb marka intaas wuxuu leeyahay waxay ka mid tahay waxyaalaha adkaynaya xadiidka caaisho iyo axaadiidtii ay raacsaneed in la qaato wa ina taqdiima salaati اlfajri fajarka salaadiisoo la hormariyo fii awali waqtihaa waqtigeeda meesha ugu horeeya loo hormariyo can abi bakrin iyo wa cumar iyo wa cuhmaan waa waxaa weeyaan iyo وعلي بن أبي طالب أفرtii khلف iyo وبن مسعوud وأbي bkri وأbي موسى الأشعري وأنس بن mالك وغayrهم مثbt weeyaan midkii la suga مaعنaha خبرkii وإنa تqديiمa صلاaة الفجر في أول وqتهa مثbt عن أbي bkri مثbt waa ka sugan yah oo la sugay عan أbي bkri buu ka sugan yahay iyo وcmر iyo وcثmaan sidaasay noqonaysaa معروف wey marka khabarkii iyo mubtadiho dib mar marka wuxuu leeyahay haddana waxaa dheeraad eh xadiidkii caaishaan kuu soo sheegay axaadiidta kale waa waafaqsan tahay haddana khulafadii camalkeediinana sidaasayba tahayba oo calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin nabigu uu yidhi faqaala qaa'ilkii marka wuxuu yidhi faina abaa bakrin wa cumara wa cuhmaan abaa bakrin iyo cumar iyo cuثmaan dakaluu fi salaati bay galeen buu yihi salaaday galeen muqallisiina ayagoo mugdiyeysanayo waqtigii oo aan aad waaga u cadaanin bay galeen wakharajuu minhaa wayna ka soo baxeen musfiriina ayagoo waag cadaystay biiطaalati اlqiraa'ati bisababi iطaalati اlqiraa'ati qiraa'ada dheeraanteed sababteeda yaa waagi ugu cadaaday buuri imaamu shaafici baa lagu radiyo waxaa la yidhi adiga daliilshanayo abu iyo cumar iyo cuhmaan saxiix waktiga oo mugdi ahoo hadda ay galeen bay bilaabeen buu yidhi waa sax laakiin waxa weeyaan salaadii intay dheereeyeen aan waktigii annaga aan ka bixi jirnoo kale ka bixin marka bilowgan aday waafaqsan yihiin ka bixitaankana annagay naga waafaqsan yihiin buu yidhi markaa ee ma dhici karta inay daliil kuu noqoto saasuu u jeeda ayb faqultu lahu waxaan u yidhi buuri imaamu shaafici qad aطaaluu alqiraa'ata qiraa'adii bay dheereen wa awjazuuhaa wayna gaabiyeen marka waxaa la arkaa buu leeyahay khulafada waxaa ka sugan marna salaaddii way dheereeyeen marna way gaabiyeen wاlwaqtu fi اdukuuli waktigana waxaa laga qaadanaya gelitaanka weeyaane laa fi lkhuruuji min asalaad ma ah salaada u degdegitaankeeda iyo kadibmaritaankeeda cibrada waxay tahay salaada gelitaankeeda ee looma fiirinayo goormaa laga baxa ninka hadduu galo asigoo muqallis ah sunnadii nebiga waa la yimid laakiin goorkuu ka baxayo waxa weeyaan asiga iyo qiraa'ada iyo ma'muumiinta sidiina loo fiirinayo marka e, qiraa'ada dheeraynteeda sunno kale weeyaan oo waxaa weeyaan qiraa'ada salaada subxa la akriya way ka duwan tahay waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan macnaha e, salaadaas subxeed qiraa'ada la akrinayo malaa'ig baa soo xaadirtoo dhegaysata qiimaha iyo wanaagga ay leedahay marka in la dheereeyo taas baab kale weeyaan laakiin salaadii in la galo waqtigeedii markay gasho maa sunno ah mase waktigii oo galay baan sugaynaa ilaa waagii uu ka soo caddaado taasaa la isku haysta marka wuxuu leeyahay musanifkii qad ataaluu a'imadii way dheereeyaan alqiraa'ata taaratan wa awjazuuha taaratan ukhraa saas waa macnihi wاlwaqtu fi اdukuuli wاlcibraةu biاlwaqti inamaa huwa fi اdukuul waqtigana gelitaankiisa unbaa laga fiiriyaa laa fi lkhuruuji min asalaati ma ah wa kulluhum dhammaantoodu dakala wuxuu galay muqallisan asigoo waqtigii mugdiga ay tahay buu galay wa kharaja rasuulullaahi minha ilaahay rasuulkiisana wuxuu ka baxay muqallisan ayadoo weli mugdigii qaar u ka haray buu nabigana gala mugdigiaas galay mugdigo qaar weli ka dhiman yihiinna waa ka soo baxay marka nebiga cibradiisa kaas weeyaan buu ayb markaa isma diidayso qiraa'ada abubakrin ay markaa salaada dheereeyeen dhib bala markaa musanif wuxuu yihi fakhaalaftanii aw waxaad khilaaftay alladii xadiidkii baad khilaaftay huwa xadiidkaasba awlaa bika kugu wanaagsan an tasira ilayhi inaad qaadatidoo u ahaatid xadiidkii inaad qaadatid ay kugu habbooneed waad khilaaftay oo mimaa habata can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa wixii ka sugnaaday ah wa khaalaftahum waad khilaaftay haddane saxaabadii oo faqulta waxaa tiriyey yadkhulu daakilu fiiha salaadii ninkii galaayo waa galayaa musfiran asagoo waagi u caddaada wayakruju musfiran asoo waagii cadyahayna waa ka baxaya wayuujizu lqiraa'ata qiraa'adana waa gaabinaya baa tiri salaadii markii inta la garo allahu akbar faatixada la akriyo oo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi lfalq lagu akriyo kulligeed ma qaadanaysa shan daqiiq waktigaad gashay isla waktigaad ka baxday marka adiga waxaad wadaa buu leeyahay salaadii waktigii caddaadana aan galno asoo cadna aan ka baxno oo markaa qiraa'adina aad gaabiso waa ilaa qoraxdaaba kugu soo bixi lahayd laakiin sayna qoraxdii kugu soo bixin yaa waxaad samaynaysaa qiraa'adii baad gaabinaysaa yadkulu daakilu fiiha musfiran wayakruju musfiran wayuujizu lqiraa'ata fakhaalaftahum fi dukuuli buuri gelitaankii ay galeen salaada waad ku khilaaftay ayaga muqallisiin bay geli jireen adigana musfir baad ku gelaysaa saas waa ku khilaaftay ayib fakhaalaftahum fi dukuuli wama xtajadta bihi waxaad xujaysatana waad khilaaftay oo min tuuli qiraa'ati qira'ada inay dheereeyaan ah waxaa tihi abubakrin iyo cumar iyo cuhmaan waktiga horay geli jireen laakiin salaada qira'a aadayday dheeray jireen ilaa waaga si fiican ugu baryo adiga marka wuxuu leeyahay labadiiba mid ma raacin mar xadiidkii nebiga ma raacinoo waktigii uu salaadii ay dhalataba hore kama gelin oo markaa waktigii weliba uu mugdiga jira kama aadan bixin dadkii khulafada ahayna ma aadan qaadanno waktiga hore intaad u gasho qiraa'adiina dheeraysa waktigii isfiraarka ma aadan gaarin marka eh, isfaarkii waktigii isfaarkii ma aadan gaarin marka meel lagu raaca maba laha adiga sidaas weeyaan yacni laa haadaa maca haada walaa maca haada kana qaybaad ka qaatay kana qayb ayb marka wuxuu leeyay fakhaalaftahum fi dukuuli gelitaankii waad ku khilaaftay iyo wamaxtajta bihi waxaad xujaysatay oo min tuuli qiraa'a wa fi laxaadiidi can bacdihim axaadiida qaarkood ka sugnaatayne annahu shanii kharaja minhaa nabiga waa ka baxay salaadii muqallisan aw anahu ana bacd wafi axaadiidi can bacdihim anahu bacdigii kharaja minhaa salaadii waa ka baxay mukallisan hadda dadka aad daliishatay oo khulafada ah marka qaarkeedna muqallisiinay ka baxeen salaadii marna waagaa si fiican ugu barya saas bay tahay buu leey marka yani waxay tahay si aad u daliishatid marnaba ma laha saasay u tahay macnaheedu qaala waxaa uu yihi markaan imaamu shaafici faqaala tilmiidkii waxau yidhi afatacuddumu waxaad ku tirinaysaa khabara raaficin raafic ibni khadays xadiidkiisa yukhaalifu khabara caaisha caaisha khabarkiisa ma khilaafsan yahay oo raafic ibni khadiid khadiidkiisa ma iska diiday oo xadiidkii caaisha maad qaadatay mase maxay tahay faqultu lahu waxaanu idhi laa xadiidka raafic iyo xadiidka caaisha isma diidano faqaala wuxuu ihi qaa'ilkii fabiأyi wajhin yuwaafiquhu sidee ku waafaqaya biأyi wajhin wajkee ka oo yuwaafiquhu xadiidkii caaisha uu xadiidkii raafic ibn khadiij ku waafaqaya faqultu waxaan idhi buu ihi ina rasuula اllahi lamaa xada الnaasa dadkii markuu ku booriyey calىa taqdiimi salaati salaada in la hormariyo waqtigeeda hore laga dukado oo wa akhbara bilfadli fiiha wanaaga ku jirana ou sheegay ixtamala waxaa suuragal eh an yakuuna inuu yahay min araaqibiina dadka jecel man yuqadimuhaa salaadii inuu nin horumarinaayo laga helo qabla alfajri alaakhiri fajarka hore intuusan dhalanin dad inay salaada ka hormariyaan in in in la helaa laga yaaba markay maqleen nebiga inuu salaada waktiga horaa laga dukado fadli dheerna u sheegay dadaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan war fadligii nebiga saad ku heshid salaada hormari horumarintii uu ku dadaalay inuu waktigeedii ka hormari oonba salaadii waktigeedii